الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا taqdumuhu suuraة اlbaqaraة waalu cimraan tuxaajaani can saaxibihima aw kama qaala slى اllah عalayh walih wصaxbih wslm ilaahay caza wajala ayaan u mahadnaqaynaa kulankan diineedii naga soo qeybgeliyey kulankan waa kulan ilaahay loogu dhowaanayo kuwa inila hadlaya iyo kuwa lala hadlaya intuba waxay rabaan ilaahay inay u dhowaadaan niyadda niyad ka duwan haddii ay la yimaadaan meeshaa waxay kala tegayaan bilaa faa'iido ilaahayna waan u wada baahannahay innaku aanan jirin ayuu ilaahayna jirsiiyey in ilaahay layna xasuusiyana waan u baahannahay maxaa yeele waxaan nahay insaan insaan macnaheegu waa kii ilowshaha badnaa marba haddaad ku magacaaban tahay insaan in lagu baraarujiyo oo laysxasuusiyo oo layna xasuusiyo kulligan waan u baahannahay waxaa culummadu ay cunwaan uga dhigeen kulankan ummaddan sidee ummadnimadeedii ugu soo noqotaa meesha maanta ummadda islaamku ay marayso maxaa sababay inay ummaddu halkaa ay gaadho waa cunwaanka mu'tamarkaan u malayn aan mar arkay maqaan baan joognay maqaamkii waan ka soo dhacnay maqaam waxaan joognay dadka muslimiintu ay ahaayeen dadka adduunka la milicsado hadday dhaqaalo tahay hadday oqoon tahay hadday dadnimo tahay hadday diin tahay hadday adduunyo tahay hadday aakhiro tahay hadday cilmi diinad ay tahay hadday cilmi adduunyo ay tahay ummaddan waxay ahayd ummad lagu daydo cabdulaahi bn cumar bnu khadaab radia allaahu canhu maqaaladiisii waxa uu ka mid ahayd uu yidhi kunaa rucaata alumam kunaa rucaata alghanami wاlbil asbaxnaa rucaata alumam waxaan ahayn kuwa geela jira kuwa adhiga raaca laakiin waxaan noqonnay kuwo waxaan noqonnay ummadaha raaco ummaduhu ay ku daydaan ereygaasi waa erey dhab a ah weeyaan haddaan taariikhdii islaamka bidaayadiisii aan u noqonno asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam intaynan islaamin waxay ahaayeen dadka dad ugu liita bay ahaayeen magaalada maka iyo madiine oo la odhan jiray yathrib amaba iska dha jasiirat alcarab guud ahaan dad waxaa ku noolaa dadka ugu liita diin ahaanna ugu liita dadnimo ahaanna maaragtaane ugu hooseeya bay ahaayeen diin ahaan waxay ahaayeen dad saddex boqol iyo lixdan sano kacbada agagaarkeyga ku caabuda ayay ahaayeen dadnimona haddii la eegana waxay ahaayeen dad ka qawiga itaalkali ka taagta yarla maaragtaane wuxuu hayo uu ka qaato dadnimo waxay ahaayeen dad alqawiyu yaakulu daciif kooga qawiga itaalka leh kooga daciifka ee taagta yarlabu wax ka qaadan jiro wax ka cuni jiray waa sida maanta adduunyadu ay tahay dadnimo waxay ahaayeen dad gabadh haddii ay u dhalato ay ka murugoodaan wa idaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim yatawaara min alqowmi min suuءi maa bushira bihi ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay dhaqankaasay lahaayeen jaahiliyaddii ninka marka lagu yidhaahdo inan baa kuu dhalatay uu ka nixi jiray uu ka murugoon jiray laba midunbaa la soo gudboonaan jirtay inuu gabadhaa dullinimo iyo ahaana inuu ku haysto u dhalatay imaa inuu qaadu nolosha ku duugu ku aaso dadnimo waxay ahaayeen dad xataa dharka ay sitaan odhan jireen dharkan maadaamuu yahay xaaraan ilaahay beydkiisa ha ku dawaafina dharka iska saara wayna dhici jirtay ninku inuu isagoo qaawan uu ku dawaafo kacbada dad waxay ahaayeen dadnimadoodu aada u hoosayso oo dhici jirtay qabaa'ilka qaarkood ninku inuu laba gabdhoodoo walaalo ah uu hal mar wada guursan karo waxaa dhici jirtay ninku islaanta aabbihii uu ka dhintay waa aayadiiye inuu guursan karo dhaqankaa ayaka oo ku jiro oo ku sugan ayaa ilaahay jala wacalaa waxa uu soo saaray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira ilaahay casa wajalla waxa uu ilaahay qadaray buqcadda nuucaasa ee dadka nuucaasa ay ku nool yihiin in ilaahay uu ka soo dhex saaro maaragtaane khaatamu lambiyaa kii nebiyada ugu dembeeyey calayhi salaatu wasalaam rasuulu rabbi alcaalamiin baa ilaahay ka soo saaray maka dadkii nuucaas ahaabuu markaa nebigu ka dhex bilaabay dadaal diineed inuu dadnimadooda uu kor u soo qaado dadaalka uu nebi maxamed uu la yimiday waa laba shay inuu dadka ilaahay xaggiisa ugu yeedho iyo inuu dadka diintooda baro waa labada ummadnimo lagu dhiso weeyaan dadku inay ilaahay ku xidhmaan oo ilaahay ay gartaan oo ilaahay ay baryaan oo ilaahay ka cabsadaan oo baahidooda ilaahay u sheegtaan oo ilaahay ay rajeeyaan iyo inay bartaan dariiqa ilaahay cibaadadiisa lagu caabudaayo xuquuqda bini aadamkana ay iska ilaaliyaan dadkii sidaas ahaa markuu nebigeennu ka soo dhex baxay calayhi salaatu wasalaam uu ku dadaalay iyakii baa leh kunna ruucaata alibil waalghanam fa asbaxnaa rucaata alumam dad waxaan ahayn geela raaca oo adhiga raaca walaakiin ilaahay waxa uu noo doorto uu naga dhigay kuwa dadka adduunyada ku nool hogaamiyaa ilaahay naga dhigay buuhi ibnu cumar caliy bnu abi aalib buu nebigu u diray khaybar khaybar waa meel yuhuuddu ay makriga ay ka soo maleegi jirtay cali erayadu ku hadlay waxaa ka mid ahayd uqaatilhum xataa yakunuu milana nebi allow sow dagaal ku qaadi mayna nimanka yahuudeed ee halkaa makriga kaaga soo maleegaya ilaa sideedoo kale ay noqonayaan siday ahaayeen asxaabtu waxay ahaayeen dad muslimiina oo islaamnimadu noloshooda ay ka muuqata ayay ahaayeen mujtamac islaamnimada sheeganaya ma ahayn sida muslimiinta zamankeennan dhacday laa yabqa min alislaami ila smuhu walaa min alqur'aani ilaa rasmuhu zamankeennan maanta maxaa dhacay in qur-aankii isagoo qoraalana masaajida la dhigoo la qurxiyey diinta islaamkuna nolosha muslimiinta ay ku noqoto magac weliba qowmkeennan af soomaaliga ku hadla waxaa laga yaabaa islaamnimadana qofka soomaaligu inuu sheegto qabyaaladana waxaa laga yaabaa inuu qabyaalada uu ku dhaqmo waxayna ahayd bilcagsi waxay ahayd inuu qabyaalada sheegtaa la doonayey u yidhahdo war anu reerkaa waan ka dhashay oo dee nasabkaygii weeyaan oo qofka nasabkiisa diinta islaamku qariya ma leh bal in la sheegay diinta islaamku ay sheegaysaa walaakiin waxay ahayd inuu diinta islaamku qofku uu ku dhaqma ayay ahayd qabyaaladda sheego laguma diidano litacaarafuu ilaahay baa sheego yidhi waa inaad isku kala garataan unbaan uga jeednaa laakiin markay noqoto dadnimadana waxaa laynagu qiimaynayaa wa ina akramakum cinda allaahi atqaakum kiina inagu alla ka cabsiga badan leh unbaa alla agtiisana inagu dhow waa la weydiiyey nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dadka ayaa ugu maamuus badan oo ugu karaamo badan baa nebiga lagu yidhi waxau nebigu uhi atqaakum lillaah kiina inagu alla kacabsiga badan leh ayaa inagu maamuus badan oo inagu sharaf badan markaasay nebiga su-aasha asxaabtu ku celiyeenoo waxay yidhaahdeen laysa can haada nas'aluka nebi allow xagga maha waxaan u jeedna xagga taqwadiiyo iimaanka iyo sifaadka uma jeedne xagga nasabka ayay u jeedaan markaa buu nebigu yihi haddaad nasabka i weydiiseenna dadka waxaa ugu maamuus badan oo ugu sharaf badan nebi yuusuf calayhi asalaam isagii waa nebi aabbihiina waa nebi aabbihii awowgiina waa nebi aabbihiisasa afraadna waa nebi ibraahim calayhi salaam laysa can hada nas'aluka bay dhahdeen maaha xaggaa waxaan u jeedno markaa buu nebigu yihi facan macaadin alcarabi tas'aluunii ma macdantii carbeed baad i weydiinaysaa dadka bini aadanku macdan weeyaan sida dhulkaba ilaahay macdanta uu u kala dhigay meel baa carro fiican meel baa carro xun meel baa khayraad uu ka buuxa meel baa dhayman la dhigay meel baa dahab la dhigay meel baa lacag laga helaa meel baa beera ku munaasiba meel baa buura ku munaasiba fa can macaadin alcarabi tas'aluunii sida dhulkuba macaadin uu kala leeyahu u kale macdan fiican yahay miyaad ii weydiinaysaa carab macdanteedii taydii ugu dadnimada fiicnayd khiyaarukum fi lislaami khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami idaa faqihuu baa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam zaman jaahiligii kiinii iniigu khayrka badnaa iniigu dadnimada ficna unbaa markuu islaamana iniigu dadnimo fiican waa hadduu diinta fahmo buu rasuulku yidhi macadinta dadka ku jirta nebi maxamed loo soo saaray inuu la soo baxo innaga zamankeennan dad badan waxay sheegaana yidhahdaan waa zamankan teknolojiga horumar baa la gaadhay ayaa horumar gaadhay berahan aan ku hadlayna horumar gaadhay moobeelkaad wadata ayaa horumar gaadhay xadiidkan duulaya hawada la mariyey baa horumar gaadhay laakiin bani aadantinimada insaaniyaddu meesha ugu hoosaysay baan maraynaa maanta caalamka inaku iska daagaal intaan la gaadhin baa muslimkii baa liitaba hal qisaan inii sheegi waa dhowayto waddankeenna soomaaliya ayaan meel magaalo ah ayaan diyaarad ka soo raacnay markaa xamar baan u soo soconnay nin baa markaa iag fadhiya aniga nin walaalkii oo ninkaa xanuunsan waday ayaa ii soo kaco yidhi sheekhow bal ninkan uu jiran yahay u ducee markaasaan ku yidhi siduu u xanuunsan yahay madaxiisaa dhan waxa ku duuban maaragtaane baasma maxaad tidhahdaan baasma war baalkan cade dadka lagu duuba kollaysku lahajad faashad baad tidhahdaan miyaa hadda reer xamar waa naga badantihiin moogtaha af soomaaligana ininkaa la wareegayba <laughs> markaasaa maxaa ninkan sidan u dilay oo u dhaawacay waxaa laygu yidhi ninkan aw rati uu lahaa ayaa nin kale ratigiisii u cunay ninkii ratiga kale lahaabaa ninkan intuu yimid dabuu faas ku kugooyey baa lagu leeyahay rati rati cunay baa qof bini aadana maanta aan u bixin laanahay halkaan marayna eeg dadnimadeenni maanta cumar alfaaruuq radia allaahu canhu jaziirat alcarab markii risaaladda nebi maxamed ay gaadhay calayhi salaatu wasalaam xaqii dadku ay lahaayeen diinta islaamku intay soo saartay xaqii ubadkay diintu soo saartay xaggii xaqii haweenkay diinta islaamku soo saartay man cala jaariyatayni xataa tabluqa ana wa huwa ka kahaatayni fi ljanna laba hablood buu nebigu uhi laba gabdhood ninka qaada kafaaladooda ee tarbiyadeeyey ee tarbiyaddooda wanaajiyey aniga isagu jannada sidaasaan isku nahay buu rasuulku yidhi shareecadda islaamku waxay u timiday xuquuqda dadku ay aaseen inay soo saartay bay u timiday laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ilaa bitaqwa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka carabigu ka cajamiga kagama sarreeyo ilaa alla ka cabsi mooyaan maka maalintuu nebigu uu soo galay salaaddii casar markay gaadhay buu nebigu yidhi bilaal mee yaa rasuul allah waa kan bilaal ma kacbada fuula ka duleedaan buu nebigu ku yidhi cabdan xabashiyan addoon xabashiya oo sideed sano ka hor magaalada maka xataa rihalowde aanan la weydiinaynin ayaa sideed sano kadib waxaa ilaahay ku manaysanayaa inay diinta islaamku qiimihiisa kor intay u qaaddo oo dadnimadiisa diinta islaamku ay soo saarto uu nebi maxamed qurayshow halkaa fadhida uu yidhaahdo bilaalow halkaa fuuloo ka dul adigu macadin innaas innaga zamankeennan horumar baa la gaadhay yaan maskaxda lagaa geline wax horumaroo la gaadhay ma jire dib baa loo noqday dib ayaam aljaahiliya aad mooddaa inaan ku sugannahay laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam aniga dabaday buu nebigu leey gaalnimo dib ha ugu noqonina gaalnimadu waa maxay waa badh badhbabadhkiin markaad qoorta iska jartaan id qabyaalad iyo qurun iyo aada isku laysaan buu nebigu leeyahay waa gaalnimadiibaa dib ugu noqoteen maanta soomaaliya waddankeenna meel kastay joogo xarbi qabyaaladeed dagaal casabiyad iyo qabyaalad ku salaysan ayaa meel walba ka huraaya halkaa waxaa daliil markaa markhaatima doonto ah diinta islaamku carabka inooma dhaafin weliba carabkeenna qalbigeenna diintu ma gaadhin marba haddaad dadnimadeenni ay soo dhaafilaadahay qabyaalad diin waan ka fognahay walaalayaal waxaa kulanadan loo qabanayaa culammadan aynoogu yimaadeen ay noola hadlayaan dadnimadeennii sideen halkiinnii aan ugu soo noqonnaa sidee baan halkii ilaahayna dhigay ilaahay meel buu ina dhigay ilaahay wuxuu kaa dhigay muslim qofka muslimku waxaa la rabaa inuu adduunyada dhan u noqdo hoggaan inankuna waaniga inii sheegay rati rati cunay baa qof muslima ayaa maaragtaani ku sigtay in lagu dilo cumar bnu khadaab radia allahu canhu khilaafadiisii waxa uu odhan jiray low casara daabatun fi lciraaq la su'iltu canha lima laa tuslix laha ariiqa yaa cumar faraska ku turanturoonaya ama baqasha ku turanturoonaysa ciraaq dhinaceega shishe anaa qiyaamaha lay weydiin doonaayo la odhan doonaa yaa cumar zamankii khilaafada iyo talada ummadda aad haysay baqashu waa tii dhagaxa ku turanturoonaysee maxaad jidadka ugu hagaajin weydaa lay odhan doonaa waa cumar bnu khaaab dadkii jasiirat alcarab iyo shaam ku noolaa cadaaladiisu intay gaadhay oo nabadii intay gaadhay oo barwaaqadii intay gaadhay oo qof walba gurigiisii uu ku dhargay oo dhallinyaradii xataa loo guurguuriyey oo miskiin dawarsanaya madiine iyo maka laga waayay ayuu cumar ka fikirayaa faras iyo baqalsha ciraaq ku nool jidadkay mareen inuu u sameeyuu ka fikirayaa taqadum taqadumkaas islaamkaas sameeyey dad kalead innaku maanta u nisbaynaa taqadum dadkaad horumarka aan u nisbaynayna zamankeennan waa dadka ubadkoogu sideed toban jirka ay ku tuuraan odaygai islaantuna badalan can awlaadihim laba ay ay korsanayaan laba ay nin caddaana ah ayaan ku nidhi maxaa ayga nigu raray wuxuu yidhi aygu iga tegi maayo laakiin labadii carruur aan dhalle way naga tegeen bay idhahdeen mujtamac ubadkii ay dhaleenba ay ka dhaqaaqeen oo oo le maaragtaan aybaan korsanayaa ku leh haddaad horumar u aragta ka waran oo ayaka wax ka soo bartayna aad tidhaahdid waa aqoon-yahan ka diinta bartayna aad tidhahdid waa wadaad wadaad ma taqaanaan macnaheega wad-aad meesha geeri ay jirto unbuu tagaa bay ka dhigan tahay oo qur-aanka ku akhriya wad aad kii funuun cilm alfunuun bashar bini aadan cilmiguu bartay kii soo bartayna bini aadan cilmigu isku geegeeyey kii soo bartayna magacaan u naqaano waa aqoonyahan kii kitaabka ilaahay bartay ee sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam xambaarsanaa ee ummadda waxay dad ku noqonaysay ka shaqaynayayna waxay soomaaliya u bixisay waa wad-aad waxaan u baahan nahay inaan ka shaqayno sidii macaadinta dadka ku jirtaan ula soo bixi lahayn macaadin innaas dadku hadday hagaagaan adduunyadu way hagaagi dadku hadday xumaadaan adduunyaduna way xumaana uga sida bini xubinta uu ka hagaago waa qalbiga hadday hagaagto xubintaasi buu nebigu yidhi jawaarixda inta kaleo dhanna way hagaagayaan hadday xubintaasi ay hallowday xumaatana jidhka inta ka hadhay oo kalena way wada xumaanayaan nebigeennaa sheegay calayhi salaatu wasalaam xubintaas sidaasoo kale bini aadankuna waa qalbiga caalamka xubintaas waa qalbiga buu nebigu yidhi bini aadankana waxay culimmadu ay leeyihiin waa qalbiga caalamka hagaaga bini aadanku ay hagaagaan caalamka o dhan baa inuugu hagaagi hadday bini aadanku ay xumaadaanna adduyadu way xumaatay ogow idan bini aadanka maxaa hagaajiya marka bini aadanka lacag ma hagaajiso bini aadanka oqoonta maadigoo la baro lagu qufulana ma hagaajiso bani aadanka awood laguma hagaajiyo bani aadanka waxaa lagu hagaajiyaa ilaahay cabsidiisa bar ilaahay abuuray uun uga sheekee ilaahay jeclaysii nebigooda moxamed calayhi salaatu wasalaam jeclaysii sayidu waladi aadam calayhi salaam isagaa indho qabay bashar adduunyada waxa ku nool waa indhoolayaal indhoolow waxaa lagaa rabaa ka indhaha qabaraac waad badbaadiya haddii kale waad khasaari cumar alfaaruuq radi allaahu canhu ayaa nin reer bani qurayda ayuu soo maray waa nin yahuudeed markaa cumarow buu ku yidhi ma ku tusaa ma kuu dhiibaa buu ku yidhi warqad shay min atawraat diintii nebi muuse dushiisa lagu soo dejiyey kalimaad ka mida ah ay ku qoran yihiin ma kuu dhiibaa markaasuu cumar ka soo qaado nebigu ula yimiday calayhi asalaatu wasalaam markaasuu yidhi yaa rasuul allah warqaddana ninkaa ka soo qaade oo warqadanna waxaa ku qoran diintii nebi muuse dushiisa lagu soo dejiyey towraad inaad towraad aamintidna waa min alwaajibaat bal waa min awjabi alwaajibaat arkaan aliimaankay ka mid tahay an tuumina biاllah wa malaa'ikatihi wa kutubihi bay soo galaysaa markii ereyga cumar bnu khaaab uu nebiga dushiisa uu ku yidhi ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisii baa isbedelay abu bakrin sidiiq radia allaahu canhu uu nebiga ag fadhiyey baa ku yidhi hakiladka ummuka yaa cumar yaa cumar hooyadaa kuweynaye miyaanad u jeedin nebiga cadhada wejigiisa ka muuqata iyo diidmada nebigu uu diiday ereyga aad tidhi nebi maxamed wuxuu jecel yahay markuu saxaabada uu kala kulmana wejigiisaa farxadda ka muuqanaysay ibsanaya markuu arkana wejigiisa nebiga laga garanayo calayhi salaatu wasalaam mar alle markuu cumar arkay wejigii nebigu isbedilay ayuu warqadii dhulka ku tuuray beanna cumar bnu khadaab erayadan buu yidhi radina biاllahi rabba wabilislaami diina wabimuxamadin sala allahu calayhi wasalama nabiyan warasuula erayadaa markuu cumar bnu khadaab uu yidhi ayuu nebigu farxay calayhi salaatu wasalaam deedna nebigu u khudbadeeyey marka erayo cajiibuu nebigu yidho wuxuu yidhi low asbaxa muusa fiikum uma itabactumuuhu wa taraktumuunii anoo maanta ini dhex jooga hadduu nebi muuse adduunka dusheeda uu iman lahaa ood isaga raaci lahaydeen dariiqii xaqa waad ka lunteenoo waad ka weecateen buu rasuulku yidhi waa nebi muuse calayhi salaam nebi muuse waa nebi ilaahay soo diray min ululcasmi buu ka mid yahay ululcasm waa kaliimu kaliimullah caza wajalla hadalka ilaahay buu arada dusheeda uu ku maqlaayay kaasuu nebi maxamed uu leeyahay anuu ini dhex taagan hadduu isagu iman lahaa ood isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen baa la yidhi waad hallowdeen famaa baaluka maxaad u malayn mujtamaca muslimku maanta dhallinyaradiisu wiilal iyo gabdho ayay macallin ka dhigteen oo ayay ku dayanayaan yaad ku dayatay yaad raacsan tahay yaad marka u qiraysaa yaad marka u qiraysaa inakum xadii min alumami wa ana xadukum min annabiyiina buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam waxaan ahay buu nebigu yihi nasiib nasiib baad aniga igu heshee buu ihi nasiib nasiibkiina ay kii siiyey anigana nasiib baan inagu helay buu rasuulku ina leeyahay nasiibkayba ay kii siiyey inigana nasiibkiina ay kii siiyey buu nabigu yidhi waxa uu nebi maxamed uu ina leeyahay haddaad tihiin ummaddii ummadaha ugu kheyr badnayd nasiib baad iyaan inagu helay haddaan aniguna ahay weeyaan macnuhu imaamu alambiyaa haddaan ahay nasiib baad igu hesheen haysqaadanna buu nebi maxamedna leeyahay waxaa muslimiinta halkaa dhigee dumiyey ee dulleeyey qaxootiga ka dhigay wax kale ma aha waa mukhaalafada nebi maxamed sunnadiisa ay khilaafeen taraktu fiikum amrayni maa in tamasaktum bihimaa lan tadiluu bacdii abadaa kitaab ullaahi wa sunnatii kitaabu ullaahi wa sunnata rasuulihi labaan dhaxal iniiga tegayaa haddaad labadaa qabsataan buu nebigu ina leeyahay aniga dabadee haddaad labadaa qabsataan ma lumaysaan aakhiro lumi maysaan weeyaan adduunka dusheedana lumi maysaan waxayni dhiba arki maysaan waxayni murugeliya arki maysaan cidhidhi geli maysaan ma dulloobaysaan ma qaxaysaan xaggiinnaa wax layn xaggiinnaa nabadda loo soo raadsan doonaa weeyaan macnuhu way soo mareen islaamku islaamku marxalad wuxuu soo maray hadday oqoon ay tahayna isaga aqoonta laga barto hadday nabadgelyo tahayna nabadgelyada isaga loo soo doonto hadday shaqo noqotona shaqada waddannada islaamka la yimaada ay soo mareen islaamku mawduuca gali maayo culummada nagala hadashay culammadeenni ajillada ahayd baa mawaadiicda ka hadashay sidaan u malaynayo gali maayo laakiin waxaan inii sheegayaa ayuha almuslim halka aad maanta muslimka aad ku arkaysid islaamku ma joogin bal islaamku uu ka sarreeyey marxaladan uu ka sarreeyey hoos baan usoo dhacnay maanta innaku hoos hoos cabdullaahi ibnu mubaarak raximah ullah oo radia allahu canhu ardaah ayaa baqhdaad buu soo galay masaajidkii buu ku weecday magaaladii oo dhan waxaa laga maqlay daja guux baa laga maqlay zubayda oo zawjadii boqorka ahayd haaruun rashiid xaaskiisa ahayd ayaa tidhi xaraskaygii bay ku tidhi magaaladu maanta buuq badana maxaa soo galay bal ii sheega waa maxay buuqan markaasaa lagu yidhi caalim min culamaa'i khuraasaan ah waddanka soo galaya oo soo dhowayntiisii bay ummaddu maanta dariiqada la taagan tahay magaaladii buu sheekhu soo galay markiiba masjid buu bilaabay darsi buu ka bilaabay masaajidka laanna zamankaas culammadu masaajiday ummadda ku tarbiyadayn jireen caamaduna masaajiday ku xidhnayd halka maanta mujtamacan islaamka ee adduunyada ku nool mujtamaceennu maqaaxi buu fadhiyaa kii dhallinyaraduna facebook buu dariiqa la fadhiyaa qaarna qaad baa dilay oo qaaday qaadku waa maxay qaad qaad waa qaad u qaadaa caqligii buu qaaday dhaqaalihii buu qaaday wakhtigii buu qaaday cibaadadii buu qaaday caafimaadkii buu qaaday uu qaaday wax walba raganimadii buu qaaday mujtamacii oo dhanba uu dumiyey balaayo ka daran baa soo baxday oo la dhahda facebook social mediaga balaayada ka socota iyaduna waa masiibo ka weyn masiibadaas oo maanta ummadda lagu fidneeyey lidaalika mujtamaceennu inaga bannaanku daadsan yahay halka mujtamaca wanaagsan zamankay ummaddu wanaagsanayd masaajid iyo culummada rabbaaniyiinta ayaa berigaa mujtamacu ku xidhnaa masaajidkii buu soo galay casharka waxaa ku taxan dad aan ka yarayn boqol kun oo qof hal mar keliya darsigii markuu bilaabay ayuu sheekhii u hindhisooday alxamdu lilah markuu yidhi boqol kun oo qof ayaa hal mar keliya qalbiga uga ducaysoo tidhi yarxamuka allah sawdka sawdkaasi waxaa laga maqlay qasrigii boqorka zubaydaa ku tiri xaraskeedii waa maxay guuxaasi waxaa la yidhi dhibaato kale ma jirtee sheekhii loo ducaynayay ducadiisii baad maqashay wax dhibaataa ma jiraane iska iska nasoo iska fadhi baa lagu yidhi markaasay xanaaqday ninkeedii u tagtay haaruunu rashiid oo waxay ku tidhi dalka maadigaa xakuma mise wadaadkana xakuma arrintu waa sidee xaraskiibuu waraysto wuxuu ku yidhi ayaa magaalada soo galay bal ii sheega markaasaa lagu yidhi cabdullaahi ibnu mubaarak baa soo galay raximahu raximahullah caalim min culamaa'i khuraasaana baa waddanka soo galay oo reer marwe ah markaasuu ku yidhi haweenaydii buu ku yidhi zubayde iska jiif iska jiif oo aqalkaaga iska fadhi annagu haddaan boqorro aan nahay qolofta un baan xakunnaa laakiin culubta iyo qulubt culammaduna quluubtay xakumaana buu ku yidhi culammadu quluubtay xakumaan mujtamacu markuu hagaagsanaa sidaasay culammadooda ugu xidhnaayeen sidaasay masaajidda ugu xidhnaayeen ummaddu waxay ahayd ummad meel keliya laga hogaaminayo caamadoodi iyo culammadoodu meel ummad waxay ahayd ilaahay rasuulkiisa ku xidhan innakana maanta zamankan halkaan marayna waad og tihiin inaad dadaal qaadnaan u baahan nahay kulligeen in sanadkii hal mar laguu yeedho oo wacdigaa dhegaysan lagaa idhahda dacwad ma noqonayso waa xujo waa lagu xujeeyo ogow waa inaan rag iyo haween haween iyo rag yar yar iyo waaweyn caamo iyo culummo ummaddan ilaahay wuxuu ugu talagalay diinina ka shaqayso shaqada diinta inagu waxaan maanta aan ku riixnaa culummada may shaqada diinta caamadaa laga rabaa taajirkaa laga rabaa cahdigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam diinta dadaalkeega iyo koryeelkeega iyo difaaceega iyo fidinteeda ummaddu zamankii nebigu uma kala hadhin markaa insha allah dee sanad joog ziyaara joog noqoni mayna sida odayaadii hore odhan jireene waxaan noqonaynaa kuwo waxa ay maqlayaan insha allah camal u bedela insha allah dhahada insha allah dhahada camal baan u bedelaynaa diinta waa inaan u bedelnaa camal camal marka ay noqoto shareecadda islaamku eed adigu aad ku dhaqantaa ee reerkaagu ay ku dhaqmaan ee saaxiibada ay ku dhaqmaan ee jaarkaagu ku dhaqmo ee mujtamaca aan hoosta ka bilaabno isbeddelka sarena ilaahay baa keeni doona marka dambe annagu intaan karnaa laynaga rabaa inaan ummadda wax gaadhsiino inta kale ilaahay baa dhammaystiraya cidda dhammaystiraysayna ilaahay baa keeni doona markaas marka insha allahu tacaala inaan isbeddel keenno oo waxaa culimmada aan ka maqlayno aan ku dhaqanno oon isku nasteexayno oon iscafino oon isku dacayno oo itaalkeenna bal haddii wax kale aan karayn bal adigu diinta noloshaada ha ka muuqato muslimiinta mustadcafiinta ee maanta adduunyada lagu dhammeeyeyna inaan u ducaynaa laynooga rabaa mar walba insha allah dhahada ani wakhtigii la ii gaadhay wakhtigii la ii qabtay insha allah waa ii gaadhay maqaamkan waa maqaamkii culummada ana culummo mayhi runtii caamadaas masaajidda iyo dhallinyarada maqaaxiyaha fadhida iyo kuwa qayilaya kuwaasaa saaxiib lahoo kuwaasaan ana ku wacdinaa halkan maadaama culummadu ay idhahdeen bal kaalay oo kelma dadka u yar sheega dalabkaasaan ku imanay intaasaan ku imanay intaasaan ku imanay intaas haddana sheekheennii weynaaye sheekh cabdirashiid ba ayaa naga dambeeyey iyo culimmada ajillada ilaahayna kuwii waxa ay maqlayaan uu ku anfaco allaha inaga yeelo dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allaha inoo macaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allaha inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaan muwaafiqiin midnimana allaha siiyo kuwa mustadcafiinta la leynayna allaha u gargaaro allaha u kaalmeeyo dad badan oo eheladeenna oo qaraabadeenna kuwa inala joogaya kuwa inaga maqan intuba ducay codsanayaane mid walba muraadkiisaoo macsiyo lahayn gacanta midig allaha ka siiyo kuwa kurbaysana kurbada allaha ka qaado dhallinyaradeenna wiilaley gabdhaba allaha inoo hagaajiyo madaxdeenna madaxda muslimiinta oo dhanna wixii iyo dadkooga iyo dalkooga udana allaha garansiiyo sala allahuma calaa nabiyina moxamed